bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay manduumadii almanduuma almimiya lilcalaama xaafid bn axmed alxakami caleyh raxmat ullah waxaan soo gaadhnay beytka boqol soddon iyo saddexaad waa qeybtii uu kaga hadlayo sunnada nebiga sal alla alay wasalam darsigii hore waxaa inoogu dambeeyey <clears throat> inuu dardaarmay kitaabka alleh subxaanahu wa tacaala halkanna wuxuu ka gudagelayaa alwasiya bisunna sunnada oo mastarka labaad ee laga qaato shareecada oo iyaduna waxyi ah ayuu dardaarmaya wuxuu yidhi irwi lxadiida walaasim ahlahu fahum naajuuna nasan sariixan lirasuuli numi saamit manaabirahum waxmil maxaabirahum walzam akaabirahum fi kuli musdaxami irwi wari buu ku yidhi alxadiida xadiidka wari walaasim waxaadna laasimtaa ahlahu xadiidka dadkiisa laasim fahum iyagu annaajuuna waa kuwa badbaadaya nasan xaal uu yahay arrinkaasi naskaasoo sariixan cad naskaasoo numiya loo tiiriyey ama loo koryeelay lilrasuuli rasuulka loo koryeelay sal lla alay wasalam xadiidka nebiga sal lla alay wasalam wari oo guri oo xifdi oo muxuu ahaaye gudbi waay xadiiska nebiga sal alla alay wasalam dadka ka shaqeeyo ku darmo dadkiisana laazim buu ku yidhi bimacnaa dadka ahlulxadiidka ah ee takhasuska xadiidka leh ama xagga ha noqoto sinaacadiisa xadiidiga ah ama xagga fiqigiisa ha noqoto ama xagga ku camalfalka ha noqoto dadka ahlulxadiidka ah laasim buu ku yidhi kuwa la jiridooda iyo la saaxiibidooda iyo la socodkooda iyo mujaalasadooda laasim walaasim ahlahu ayaga ayaa waxay yihiin kuwa badbaadaya nasan sariixan waa nas ama nas cad xaaluu yahay oo rasuulka loo tiiriyey loo koryeelay sal lay wasalam wuxuu tilmaamayaa xadiidka ibn maaja iyo imaam axmed ay soo saareen min xadiidi anas bn malik wuxuu nebigu yuri sal ley wasalam xadiiduliftiraq buu caan ku yahay reer bani israa'iil kow iyo toddobaatan firqo ayay u kala qaybsameen ummaddayduna waxay u qaybsami doontaa labiyo toddobaatan ee waxaan dhihi lahaa sidaasi waa riwaayo laakiin riwaayada kale waxaa yuhuudi waxay u qaybsantay toddobaatan kow nasaarana toddobaatan iyo laba ummaddayduna toddobaatan saddex bay u qaybsami doontaa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida kulligoodna naartay galayaan ilaa hal firqa mooyaane wahiya aljamaaca riwaayad waa saas wahiya aljamaaca waa kooxda wada jirta ee dariiqii nabiga sal lla alay ku wada socota weeye ayb riwaayo kale waxay leedahay tirmidi soo saaray ama xadiidka lafdi kaleoo tirmidi soo saaray min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas nebigu markii la weydiiyey waa tee wuxuu yidhi maa ana calayhi wa asxaabii waa anigii saxaabadaydu maanta waxaan ku dul sugannahay dadka haysta dadka dariiqaa ku sugan ayaa badbaadaya buu nebi sal lla alay wasalam inta kale naartay gelayaan xadiidkaasuu marka tilmaamayaa khatiibu lbaqdaadi caleyh raxmat ullah Eh, kitaabkiisa sharafu asxaabi alxadiid wuxuu ku wariyey imaamu axmed iyo keyrkii wuxuu ka warinayaa qoladaa naajiyiintae badbaadaysa firqadaa naajiyada ah ee inta halaagsantay ka badbaaday xadiidkaa markuu fasirayay wuxuu yidhi in lam yakuunuu asxaaba alxadiidi falaa adrii man hum kooxdaa naajiyadee badbaadaysa haddaynan ahlulxadiid ahayn cid kale yihiin garan maayo buuhi bimacnaa wuxuu ku fasirayaa inay yihiin dadka xadiidka nebiga raacsan ee muxuu ah, yaqaana ee ku dhaqma dadkaas way macnaha ayb waxaa sidoo kaleeta jira xadiidka isagana daa'ifa almansuura saxiixaynka ku yimid xadiidi muqiirata bni shucba xadiid mutawaatira weeye nebigu yuhi sal ly waslam laa tazaalu ummatii laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina xataa ya'tiyahum amru llah wahum daahiruun lafdiga saxiix muslimka laa tazaalu aaifat maxdii thawbaan laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum xataa yaatiya amrullahi wahum kadalika yacnii daa'ifada mansuurada ilaahay u hiilinaya ee jiri doonta ayadana cabdullaahi mubaarak imaamu axmed علي madiini kulligood waxay ku fasirayaan inay asxaabuulxadiid yihiin ayb alimaam abu cabdilaahi alxaakim isaguna wuxuu leeyahay tafsiirka in daa'ifa almansuura la yidhahdo waa ahlulxadiidka waa tafsiir fiican buu leeyahay culimmadaasi way hagaajiyeen almuhim axaadiistaasuu tilmaamayaa markuu ku leeyahay ayb fahum unnaajuuna nasan sariixan nasan sariixan iyagaa badbaadaya lianna maa ana calayhi wa asxaabii waa nas waxay ku tahay firqada badbaadaysa inay tahay nebi maxamed iyo saxaabadiisu waxay haysteen dadka haysta maxay haysteen qur-aankiiyo sunnaday haysteen qur iyo sunnadii dadkii haysta umbaa badbaaday wey macna irwi marka wari alxadiia irwi wari alxadiida xadiidka wari oo sheeg oo gudbi walaasim laasim ahlahu ehelkiisana laasim la fadhiisigooda la jiridooda fahum iyagu annaajuuna waa badbaadayaal nasan xaaluu yahay arinkaasi nas sariixan oo cad numiya oo loo koryeelay lirasuuli rasuulka loo koryeelay macnahaasi xadii nabiga loo koryeelay baa kutusaya wey saamit manaabirahum saamit u qasad manaabirahum mimbaradooda ayb waa majaalistooda laga wadaa waxmil xambaar maxaabirahum yani khadooda jamcu mixbara jamcu mixbara waa khadii wax lagu qorayey ama bahalkii muxuu ahaay khada lagu shubanay walzam laazim akaabirahum kuwooda waaweyn laazim fi kulli musdaxamin meel kastoo laysku xidhiidhiyo makaanu xidhiidhi dhammaantii ayb wuxuu ku yidhi majaalistooda u qasad manaabirta hadda wuxuu ka wada waa mimbarkii caadiga laakiin wuxuu ka wadaa majaalistooda meeshay fadhiistaan ee la fadhiisigooda meeshood meeshaa u qasad markaad u qastaysana waxaad samaysaa qalinkaaga iyo tawaadaada iyo khadaada horay sii qaado adoo faramadhan meesha ha degin waxmal maxaabirahum bimacnaa si uh, waxyaalaha ay ku faa'iideynayaan aduu qoratayna kaaga fakanin kadib baa wuxuu ku yidhi ayaga laftooda muxadisiintu waa sii kala waaweyn yihiinoo kuwooda waaweyn laazim intaad heli karto saasay ahaan jireen kullamaa aad heli karto sanad caali ah oo nin hore oo da'weyn weyn aad ka heli karto kuwan yarirkaa way ka boodi jireen inay danta ku kalifto mooye lanna waxa weye cilmigu horayntaas yuu ku baraka badnaa cilmigii salafka ayaa baraka badnaa kullamaa ay u dhowaan karaan marka nebiga sal lla aley wasalam oo u dhaxayn karto tiro yar way ku dadaali jireen marka kuwooda waaweynee hore kuwaa laazim wey macnaha cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu baa laga wariyaa inuu yidhi dadku ka zuuli maayaan inay ishaystaan inta cilmigu uga imaanayo saxaabadii nebi moxamed sal ly slm xaggooda iyo kuwooda waaweyn hadduu cilmigu uga yimaado kuwooda yaryarka way halaagsameen xadiid baana ku soo arooray culimmada qaarkood ay sugayaan ayb yani wax wey leanno markii cilmigu yaryarka ka yimaado kii weynaa uma hogaansamayo halkaa marka fitna ka dhalan sidaas daraaddeed akaabirtooda laasim waaye culimmada waaweyn intaad heli karto ood jaanis u heli karto way ka fiican tahay sidaas maanaa iyadoo ayna macnaheedu ahayn ama culimmada ka da'yar ama ka aqoon yar inaysan wax laga qaadanayn macnuhu ma aha leanna wax weeyaan waxaa laga yaabaa isagoo uu joogo mid faadil ah mafduulka waxbaa laga qaadan karaa isagoo mid caalima ah joogo mid laga cilmi badanya waxbaa laga qaadan karaa saxaabadii nebiguna sal ly slm saasay ahaayeen iyagoo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali nool yihiin iyo sikaaru saxaaba cilmiga gudbin jireen oo laga qaadan jiray saas way maanaa ayb ee waxa wey sida fiican saamit u qasad buu ku yidhi manaabirahum manaabirtooda u qasad waxmil xambaar maxaabirahum yacni khadadkooda iyo qalimadooda iyo muxuu ahaay baasha qada wixii aad wax ku qoran lahayd diyaarso maxaabirahum walzam laazim akaabirahum kuwooda waaweyn laazim fii kulli musdaxamin makaanu xidhiidhi dhammaantii meel kastoo xidhiidhi ka jiro kuwa waaweyn aadoo laazim waay uslug waxaad qaadaa manaarahuma manaarahumu manaarahum waay humu wowda wuxuu u keenayaa bimacnaa shicirka dartii waay uslug qaad manaarahum calaamadahooda yani almanaara bimacnaa w maclamka kawaaya waa astaanta astaamahoodii calaamadahooda qaad walzam waxaad laasimtaa shicaarahum waa isla macno shicaarka iyo manaarku waa isku macno waa calaamadaha ayb waxdud yani dhigo waxdud dhig rixaalaka reeriyadaada deji in intazil haddaad degto bisuuxihim yacni barxadooda meesha duleedkaee barxadda ah ayaa la yidhaahdaa suux la yidhaahdaa waa jamcu jamcu saaxa waay suux wuxuu ka wadaa bimacnaa jamcu saaxa faida nazla bisaaxatihim fasaaa sabaaxu lmundiriina sooma ahayn marka yani waxa wey suux buu ku jamciya wuxuu ka wadaa ee jidkooda qaad calaamadahoodana laazim astaamaha iyo calaamadaha ay leeyihiin laazim haddaad rarantood safar tahay reeriyadaada iyo waxaad wadatana iyaga meeshooda ku dajiso barxaddooda iyo bannaanka agtooda ana ku deg haddaad degayso ha ka fogaani waay hadalku waxa wey kinaayaad iyo waxaa ku jira baashi baa ku jira lakiin ujeeddaduu ka wada waxa weeyaan uun yani laasimtii unbuu ka wada macnaha shacaarkooda laasim ayaga fadhigooda badso muxuu ahaaye wahaakada saas wey macnaha usluk qaad buu ku yidhi manaarahum manaarahum qaad yacnii eh, calaamadahooda qaada jidkay mareen astaamaha leh kaa qaad walzam waxaad laasimtaa shicaarahum astaantooda iyo calaamadahooda laasim waxdud waxaad dejisaa rixaalaka rarkaaga reeryada rixaalku waa jamcu raxlin waay raxligana waxaa la yidhahda waa neefka geela ah marka la fuulayo reeryada korka laga saaro korka marka kadib laga sii saaro rikaabka lagu sii fadhiisto taasaa la yidhahda marka reeryadaadiiyo wixii kuu saarnaa markaad safarta ahayd dhig wey manaa halkaa deji in tansil haddaad degto wey bisuuxihim yacnii barxadooda iyo banaankooda haddaad ku degto reeryada dhigo waxaad wadatay meesha ku deji ha dhaafin saasuu ka wada macnaha laasimtii inbuu sii xoojinaya macnaha ayb hum alcuduulu lixamli alcilmi kayfa wahum ululmakaarimi wاlakhlaaqi wاshiyami hum iyagu alcuduulu waa caadiliin lixamli lcilmi cilmiga xambaaristiisay caadiliin u yihiin kayfa sidee bay u noqon weyda saas walxaal hum iyagu ululmakaarimi ay yihiin yani ulul ululmakaarimi sharafyaalka kuwa u saaxiibka ay yihiin waalakhlaaqi iyo akhlaaqda wanaagsan washiyami waa isla akhlaaqdii wa yacni cilmiga xambaaristiisa aadiliin bay ku yihiin wa cilmiga qur-aanka iyo sunnada iyo cilmiga shareecada dadka xambaarsani waa caadiliin bimacnaa waa la tacdiiliye waay maadaama ay xambaarsan yihiin yani waxa weye cilmigii ay xambaarsan yihiin cilmigaasay cuduul ku noqonayaan oo bimacnaa cilmiga ma xambaaro ruux oo yani diintiisa mutaham ah ruux mutahama ah, cilmiga qur-aanka iyo sunnada ma xambaaro marka laga hadlayo xambaaristana maca ku dhaqankii baa la socda maaha maadada macrifada keliya maaha aqoonta keliya maaha laakiin inuu cilmigii xambaaro kitaabkii sunnada iyo xadiidkii haddana waxa weeye camalfalkiisu ka muuqdo majruux ma noqdo xagga diinta xagga diyaanatan majruux ma noqdo waa caadil laakiin waxay wax ka yimaadaan rag fara badan baa jira oo diyaano ahaan caadiliin ahaa laakiin xagga xifdigooda iyo cinaayadooda ay xadiiska ku dadaalayaan iyo xifdiga dhankaasaa dacfi ka soo galay saas daraadeed baa rag fara badan oo mubtadiyiinoo xadiiska xambaaray ba haddana ducafaa baa jiray oo lagu leeya waa daciif sababta waxa wey dacfigu kagama imaanin inta badan dhanka dayaanada oo dunuub iyo fisqi iyo ruux lagu bartay ma zandaqe lagu bartay ma ah laakiin waxay kaga imaanaysaa maalan su'ul xifdi oo kale ah, xifdigiisaa xun maalan maalan kaiiru lwahmi waaye ismuudsiiskiisaa badan maalan maalan waa loo hoosgeliyaa yulaqan fa yatalaqan waxbaa loo hoosgeliya wuu iska qaataa oo muxuuah kama fiirsado dhanankaasaa kaga imaan karaysaa laakiin ruux kitaabkii iyo sunnadii xambaarsan cilmigeedii haddana ku dhaqmaya caadil waa ah, ila cadaaladda waxa weeye cadaaladdu marka la waayo fisqi baa ku xigo fisqina waa jarxi diiniya waa soo marka jarxigaa diiniga male waa ayb wuxuu tilmaamayaa xadiidka mashhuurka ah ee ay soo saareen bahaqi keyrkii soo saareen sheekh wuu saxiixinayaa wuxuu leeyahay nabigu sal lay slm yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu cilmigan waxaa xambaaraya cid kasta oo dib ka timaada dadka dambe iyo dadka dhammaantoodba waxaa ka xambaaraya cuduuluhu dadkaas kuwooda ugu caadilsan baa cilmiga xambaara yanfuuna canhu taxriifa alhaaliin kuwa xadgudba oo diinta ku xadgudbay leexinta ay diinta ku samaynayaan ayay ka ilaalinayaan ka qabanayaan ka saarayaan waintixaali lmubtiliin kuwa baatilka wata ka diindhigashadooda waxay ka diindhiganayaan taana way ka ilaalinayaan wa ta'wiili ljaahiliin iyo jaahiliinta tafsiirkooda ay diinta ku samaynayaan way ka ilaalinayaan bimacnaa firqooyinkaas lunsan oo midba dhinac diinta u qaadatay waxaasoo dhan bay ka ilaalinayaan ujeeddadu marka waxa weyaan yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu ayb waana midka uu muxuu ahay alimaam axmed caleyh raxmat ullah muqadimada kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya waa ka sidaa ku keenay isaguna macnaha ayb alxamdu lilahi aladi jacala fi kuli zamani fatrati min rusuli baqaaya min ahli اlcilmi yadcuuna man dala ila اlhuda wayasbiruuna minhum cala اlأda yuxyuuna bikitaabi اllahi اlmowta wayubasiruuna bikitaabi اllahi ahli اlcama fakam min qatiirin liibliisa qad axyowhu wa kam min taa'ihim daallin qad hadowhu famaa axsana aaharahum cala annaas wma aqbaxa ahara annaasi calayhim yanfuuna can kitaabi illahi taxriifa alghaaliin waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin halkaasuu ku keenay mxua alimaam axmed aleh raxmatullah marka waa caadiliin oo waa dad yani cadaalad ku tilmaamo weeye kuwaasaa cilmiga xambaara wuxuu yidhi marka hum iyagu dadka xadiidka xambaarsan waay alcuduulu waa caadiliin waa cadaalad kuwa ku sifaysan waay oo fisqi iyo xumaan diineed ka fog lixamlilcilmi cilmiga xambaaristiisa darteed cilmigu ay xambaarsan yihiin daraaddeed bay caadiliin ku yihiin kayfa laa yakuunuuna kadalika waa kayfa sidee bayna saa u noqonaynin ama arrinku uusan saa u ahayn walxaal hum iyagu ululmakaarimi yani waxa weeye wa jamcu makruma sharaf kuwa u saaxiiba ay yihiin walahlaaqi ahlaaqda kuwa u saaxiibka ay washiyami alshiyamu jamcu shiima shiimadana waxaa la yidhaahdaa waa yani e, aadaabta sarraysa oo dabaa'icda sarraysa ay u saaxiib yihiin hum lafaadilu xaazuu khayra manqabatin hum lulaa bihim addiinu alxaniifu xumi hum iyagu alafaadilu waa kuwa fadli iyo dheeraad leh xaazuu waxay koobeen khayra manqabatin sharaf ama wanaag la laysku sifeeyo ka ugu khayr badan hum iyagu al ula waa kuwii bihim iyaga sababtood addiinu diinkii alxaniifu ee toosnaa xumiya lagu ilaaliyey ah, oo lagu xifdiye wa waa dad fadli iyo dheeraad sita oo khalqiga ka sita dheeraad ka sita waxay koobeen oo ilaahay siiyey khayra manqabatin manqabadu wax weeyaan waa yani wax weeyaan waa waa waa sharaf waa ammaan ah, shay laysku ammaano oo khayra ayay koobeen way macnaa xaazuu khayra manqabatin hum lulaa aladiina waay hum aladiina waay kuwii weeye bihim iyaga addiinu diinkii alxaniifu ee doosnaa xumiya lagu ilaaliyey diinta toosane nebi moxamed la yimi sal ly wasalam ayagaa ilaahay ku ilaaliyey tabaaraka wa tacaala oo iyagaa ka ilaaliyey dadkii fasaadin lahaa oo qolyahaasa macnaha yacnii mid haali eh, ah sida khawaarijtii afkaartooda kuwa xambaarsan oo kitaabkii iyo sunnadii taxriifinaya taxriifi alhaaliyiin hullaaddana waaba saas sidooduba hullaadda ruux markuu xuduudda tilaabo qur iyo sunnadii wuxuu u fasirayaa ama u leexinayaa meeshii isagu uu maray inay la maraan marka taxriif waaye ninka baatil ka diindhigtayna isaguna sidoo kale baatilkiisuu rabaa inuu diintii u leexiyo nusuustii jaahilkuna isagana jahligiisiibaa wuxuu ku bixinayaa inuu meel khaldan la aado nusuustii la aado kullu daalika intaasoo dhan bay ka ilaalinayaan waxay ku ilaalinayaan xifdiga faafinta difaaca radinta waxaasay ku ilaalinayaan macnaha hum uljahaabidatu alaclaamu tacrifuhum bayna alanaami bisiimaahum wawasmihimi hum iyagu aljahaabidatu waay waa jamcu jihbid jihbidkana waxaa la yidhahda annaqaadu alkhabiir biqawaamid alumuur waa ruuxa wax naqdiya naqdiga waxaa la yidhahdaa waa ruuxa aan wuxuu maqle iska qaadanine wax kala shaandheeya oo inta xunna tuura inta wanaagsanna kala baxa naaqid baa la dhahaa muxuu ahaaye jihbidna waa la yidhahdaa humuljahaabidatu waay waa kuwa kala sifeeya saxda iyo khaladka kala saara wey oo waxa xun iyo waxa fiican kala sifeeya oo axaadiistii nebiga dhexdeeda wixii lagu been abuurtay iyo wixii sugan iyo wixii daciifa iyo wixii xoog badan kala saaray al aclaamu weye waa kuwa caan ah alaclaam wa jamcu calam yacni waxa weye waa calaamado muuqda waa mashaahiiro waa la yaqaanaa tacrifuhum waad garan baylan anaami makhluuqa dhexdiisa waxaad ku garanay bisiimaahum calaamadoodaad ku garan wa wasmihim iyo sumadooda sumad bay leeyihiin calaamay leeyihiin taasaad ku garanaysaa wey macnaha ayb calaamada ay leeyihiin wax weeyaan waa in ay xambaarsan yihiin sharciga ilaahay ka soo degay tabaaraka wa tacaala kuna camalfalayaan ummaddana gaadhsiinayaan akhlaaqdiisiina ay xambaarsan yihiin marka taasaad ku garan humuljahaabidatu we alaclaamu wey yani wax weeyaan yani waa mashaahiir waa dad la yaqaano caan ah tacriifuhum waad garani bayna alanaami bisiimaahum baad ku garan yani calaamadooda iyo wa wasmihim iyo sumadoodaad ku garanaysa hum iyagu naasiruu naasiru اddiini walxaamuuna xawsatahu min alcaduwi bijeyshin hayra munhazimi hum iyagu naasiru ddiin diinta ilaahay kuwa u hiiliyey wey walxaamuuna kuwa ilaaliyey wey xawsatahu yani waxwey xeradiis ayb diinka kuwa ilaaliyey waay min alcaduwi cadowgiibay ka ilaaliyeen bijeyshin jeysh bayna ku ilaaliyeen jeyshkaasoo hayra munhazimin mid jabaya aan ahayn isla buu sii wadaa diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagaa ilaaliyey iyagaana ilaahay tabaaraka wa u diray inay diinta xawsadeeda sharafteeda iyo xeradeeda iyo xurmadeeda iyo inay ilaaliyaan iyagaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu muxuu ahay u qadaray cadowga inay ka ilaaliyaan cadowgaasina waa cid kasta oo diinta taxriifinaysa diinta meel kaga dhacaysa diinta duraysa kuwaasay ka ilaaliyaan marka eh, kuwaasay ka waardiyayaan oo ka ilaaliyaan macnaha maxay ku waardiyeeyaan bijeyshin ciidan oo hayra munhazimin aan jabayn ciidanka ay iyagu isticmaalayaan hub ma ah ma aha seef iyo waran iyo madaafiic iyo sawaariikh ma aha laakiin waxay isticmaalayaan waa ruduud waay ah, waa sawaariikh nooc kale oo ah inay baatilka radiyaan oo caddeeyaan oo ay ku caddeeyaan jeysh aayaad ilaahay ah jeysh ciidankii muxuu ahay axaadiis ah xujaj ah baraahiin ah jeyshku kaas waa iyagu jeyshka isticmaalaan oo ay diinta ku difaacan kaa isaga saas daraaddeed baa waatan soo sheegnay alimaam abubakar khatiib albaqdaadi caleyh raxmatullah waa ka tilmaamay ilaahay diintiisa laba qoluu ku xifdiyey buu yidhi qolo waa mujaahidiinta oo dhulkaa lagu xifdiyey iyo muslimiinta dhiigooda iyo sharafkooda iyo cirdigooda qolana waxa uu yidhi waxaa lagu xifdiyey shareecada oo waa culimada iyo xamalatu shariica waa dadka diinta xifdisan qoladana marka ee muxuu ahay diinta xambaarsan labada qoloba lagama maarmo labadooda kii sii khatarsan haddii la yidhaahdo qolada shareecada xambaarsan ee ilaalinaysa qoladaasaa sii khatarsan oo sii muhiimsan macnaha um iyagu naasiru naasiruddiin diinta kuwa u hiiliyey weye waalxaamuuna kuwa ilaaliya weye xawsatahu yani xurmadiisa iyo xeradiisa min alcaduwi bay ka xifdiyeen bijeyshin bayna ku xifdiyeen ciidan oo hayra munhazimin aan jabaynin hum lbuduuru walaakin laa ufuula lahum bal ishumuusu waqad faaquu binuurihim hum iyagu albuduuru waa xidigo ayb humulbuduuru dheh waa dayaxyo walaakiin lagu sanoqoy warkaase laa ufuula lahum dhicid uma sugnaanin laa ufuula wax dhicitaana lahum iyaga uma sugnaanin soo dayaxu ma dhaco ayaguma dhacaan waa dayax laakiin dhanka dhicitaanka dayaxu la waayay marmarka qaarkood kala mid maaha laa ufuula lahum ayb bal iskaba dhaafee ashumuusu waay waaba qoraxyaal dayax kaba guure qoraxdayba la mid yihiinba waqad faaquu qoraxdiibayba ka saramareen binuurihim nuurkooday kaga saramareen nuurkayba ka sitaanba qoraxdayba ka sitaanba ayib waa ammaan wa humulbuduur waa jamcu badrin badriga waan soo marnay soo maa badrigu waa dayaxa habeenkuu dhammaystiran yahay iftiinkiisu marka waa dayaxyo yacni iftiinkoodu dhammaystiran yahay laakiin dayaxa ceebtiisu wax weeyaan siduu noogu iftiimahayuu dhacaya soo maa ayagu marka ma dhacaan hadday dhinteen iyo hadday nool yihiinba beydka dambuu kaga hadli doonaa hadday dhinteenna iftiinkoodii weli waa soo jooga oo cilmigoodii baa la kala dhaxlaya laakiin dayaxu waa tegaya iftiinkiisana waa la tegaya iska dhaaf dayaxee wuxuu yidhi xataa qoraxyaashoo kale waay qoraxdayba kasii siitaanba macna saasuu sheegay ayb leanna wax weeye Eh, isagaa dib ka sheegi doona beydkan dambuu ku sheegi doonaa sababta uu uga fadilay xataa qoraxda uu nuurkooda uga fadilay hum iyagu albuduuru waa dayaxyaal dhammaystiran walaakin laa ufuula dhicitaan lahum iyaga uma sugnaanin ayb suurat lancaam waa ka kutii muxuu ahay eh? qisadii nabiyulaahi ibraahim ah, ayb bal ishumuusu waa xidigo waxaan ila waa qoraxyaal waqad faaquu xaqiiqe wayba ka sara mareen binuurihim nuurkoogayba kaga sitaan qoraxyaalka laftooda qoraxdayba ka sitaan sababtu maxay tahay lam yabqa ma hadhin lishamsi qoraxdii uma hadhin min nuurin wax iftiin ah id idaa goortii afalad ay dhacdo wa nuuruhum nuurkooduna mushriqun mid iftiimaya waay oo khalqiga uu iftiiminaya min bacdi ramsihim duugidooda kadib ramsigu waa qabriga qoraxi markay dhacdo iftiinkeedii la waa ayaguse markay adduunka dhaafaan oo la aaso ooy qabriga galaan cilmigay ka tageen iftiinkiisibaa weli adduunka sii yaala dhanka marka la yidhahdo marka qoraxda way ka sitaan waay soo maa qoraxdu way tegi marbay tegi iftiinkeedii la waaya iyaga laakiin iftiinkoodu waa joogaa ad arkaysaayo kutubtii ay raggii qarnigii labaad ay qoreen iyo qarnigii saddexaad soo ilaa hadda lama akhrisanay ah, cilmigii bukhaari iyo cilmigii imaam maalik iyo cilmigii shaafici iyo cilmigii imaam axmed iyo cilmigii abu xaniife iyo culuumtoodii baa ilaa hadda la daraasaynaya ka hor culuumtii saxaabada iyo taabiciinta ah soo weli aahaartoodii lama akhrinayo lama daraasaynayo oo abubakar baa sidaa yidhi cumar baa saa fatwooday hadalkiisii baa saa ah saa u xalliyey somaart xadiiskaas saa u fasiray ayadaasuu saa u fasiray somaart weli cilmigoodii baa yaalla nuurkoodii baa weli yaalla habeen iyo maalinba macnaha saa u yaalla wey macnaha marka dhankaa marka laga fiiriyo qoraxda way ka sitaan saasuu ka wada lam yabqa lishamsi min nuurin uma hadhin qoraxda nuurkeed ma hadhinoo ma joogo id wakhtigii idaa goortii dhaafalad ay dhacdo wa nuuruhum nuurkooduna mushriqun waya mid yacni soob mid iftiimaya oo ama dhalaalinayaoo iftiiminaya min bacdi ramsihim aasidood yani aasidooda kadib ramsigu waa waa qabriga lahum maqaamun rafiicun laysa yudrikuhu min alcibaadi siwa saaci ka sacyihimi lahum waxaa u sugnaaday maqaamun maqaam rafiicun oo sarreeya maqaamkaasoo laysa uusan ahan yudrikuhu mid uu gaari karo min alcibaadi addoommada xaal uu ka mid yahay siwa saaci mid dadaalay oo kale mooyaane ka sacyihim dadaalkoodaoo kale maqaam waxay leeyihiin sare oo adduunkana ku leeyihiin sharaf iyo qiimo aakharana ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin maqaamka ay leeyihiin iyo booska ay leeyihiinna wax gaadhi kara ma jiro addoommada ka mid a ilaa ruux sidoodii oo kale u dadaalay mooye ah, yani laysa yudriku min alcibaadi siwa saaci ah, midka dadaalay wey juhdi iyo sabir iyo dadaal isku daray kaa unbaa gaadhi karaya wey macnaha waa ka imaam muslim caleyh raxmatullahi muqadimadiisa ee ku sheegay aharkii yaxya ibn abi kaiir laa yustataacu alcilmu biraaxati ljasad ama biraaxati ljasm jismiga bimacnaa wax weeyaan cilmiga yani raaxa laguma helo jidh nasan oo iska jiifa oo barwaaqaysan oo dhalaalaya cilmi laguma gaadho cilmiga waa in la rafaado nabiguna sal lay waslam waa kii lahaa inama alcilmu bitacallum wاlxilmu bitaxallum wman yataxara alkhayra yucطah waman yatawaqa ashara yuuqah cilmigu waa barasho tacallum waa juhdi iyo dadaal uu addoonku bixiyaa ilaahay ku siiya dulqaadka dabeecadda la yidhaahdana waa iska keenid waa inuu adoonku isbaro inuu dul qaato waa wax la baran karo ah, yani dabeecadaha waxna ilaahay baa siiyo dadka qaar way ku dhashaan qaarna waxay ku keenaan takasub way shaqaystaan oo dadaal iyo tarbiyatu nafsi bay ku keenaan marka alxilmu bitaxallum ruuxu marka hore waxaa laga yabaa inuu xaruuri yahay oo dabeecad qalafsan yahay oo adkaysi lahayn ya laakiin markuu isbaro oo adkaysiga naftiisa uu baro marka dambe wuu barana dulqaad buu yeelana mana ayb saasaa laga wada ruuxii khayrka ku dadaalana waa la siiyaa sharka ruuxii iska ilaaliyana waa laga ilaaliyaa saasuu nabigu ur sal lay slm marka alcilmu bitacallum dadaal buu baahaya marka iyagiisay u dadaaleen oo kale ruuxuu u dadaalay baa maqaamkooda gaari karo ruux caajislow ah iyo mid aan dadaal lahayn iyo mid uun waxoogaa uun iska loxjiidad wax ku wadaay ma keeni karo waay maqaamkooda ma gaari karo lahum waxaa u sugnaaday maqaamun baa u sugnaaday rafiicun oo sarreeya maqaamkaasoo laysa uusan ahan yudrikuhu mid uu gaadhayo min alcibaadi addoommada xaaluu ka mid yahay siwa saaci midkii dadaalay cid aan ahayn ka sacyihim dadaalkoodii oo kale juhdigay bixiyeen mid bixiyey cid ma gaari karto abliq bixujatihim arjix bikifatihim fi lfadli in qistahum wasnan bihayrihim abliq yacni balaaqo badanaa bixujatihim xujadoodu balaaqo badanaa waa la yaab macnaha bimacnaa tacajub ka dhig waa la yaabe abliq bixujatihim xujadoodu balaaqo badanaa xeel dheera arjix rajaxnaan badanaa bikifatihim kafadooduna rajaxnaan badanaa asmic bihim waa absir oo kale waay ama bihi waa absir labadaba qur-aankay ku timi marka waxa weye tacajub baa laga dhigi marka xujadoodu xeel dheera waa la yaabe oo kafadoodu rajaxana filfadli fadliga dhexdiisa in qistahum haddaad ku u qiyaasto aada ku qiyaasto wasnan xagga miisaanka biqayrihim qayrkooda markaad ku qiyaasto ood isu miisaanto waa markaad iyagiyo dadka kaleeto isu miisaanto ood iyagana kafad saarto dadka kalena kafad saarto kafadoodu rajaxana xagga fadliga xagga fadliga iyo wanaagga iyo nafciga iyo khayrkay ummadda tareen iyo juhdiga iyo muxuu ahaay sida ay e, waxay haysteen xoolahoodii bay geliyeen rag badanoo ka mid a ah culimmada waxay xoolo haysteen waxay ku baabi'iyeen inay cilmiga bartaan wakhtigoodii bay geliyeen e, maskaxdoodii bay geliyeen jirkoodii bay geliyeen waxa mayna reebanin intaa markay geliyeen kadibna waxaa laga yaabaa wax intifaac adduunyaha inaysan ku helin keliya ay noqotay uun juhdigiiyo dadaalkay bixiyeen haddana inay ummadda uun ugu adeegaan marka yaa gaadhi kara waay saas waay hadday noqoto inay marka ay ay noqoto in xujooyin laysu keeno oo la xiwaartamo oo cilmi isweydaarsi la sameeyo aqoon isweydaarsi markay tameedana xujadooda wax gaadhi karo ma jiro maxaa yeelay cid kule qaala allaahu iyo qaala rasuulu iyo adigoo meesha la fadhiya sheekh hebel baa yidhi iyo xakiim hebel baa yidhi iyo faylusuuf hebel baa yidhi maad maad maad maad yaani tartami kartaan ma tartami kartaan ma tartami kartaan makhluuq baa yidhi iyo allaa yidhi rasuulkiisii baa yidhi iyo aadamo kalaa yidhi isma garab dhigi saas daraaddeed bay mar walba ka xujo adag yihiin ayb ama xujadoodu ka rajaxanta arjix rajaxnaan badanaa bixujatihim xujadooda yanii abliq xeel dheeraan badanaa dhe bixujatihim arjix rajaxnaan badanaa bikifatihim kafadoodu fi lfadli fadliga dhexdiisa in qistam haddaad ku qiyaasto biwasnan xagga wasanka biqayrihim qeyrkooda haddaad ku qiyaasto haddaad iyagiiyo qolyo kale isu qiyaasto dadka kale ah saas wey macnaa xaalku kafaahumu sharafan an asbaxuu khalafan lisayidi alxunafaa fii diinihi alqiyami kafaahumu waxaa ku filan kafaahum waay wowdu wax weya waa wasanka shicirka daruuraa keenta kafaahumu waxaa ku filan sharafan dhanka sharafka waxaa ugu filan an asbaxuu inay ahaadeen khalafan kuwa uga dambeeya oo wakiil uga ah lisayidi alxunafaa ya dadka ahlu sayidkoodii inay wakiil uga yihiin uga dambeeyaan fii diinihi diinkiisii dhexdiisa alqiyami ee toosnaa haddii nebi maxamed geeriyooday sal aley wasalam booskii uu diinta u taagnaa yaa u jooga waay yaa uga dambeeyey yaa yaa wakiil uga ah yaa xilkaa haya soo iyaga maaha intaasaa ku filan waay ah. cilmigii nebi maxamed sal lla alay ka tegey inay intay dhaxleen booskii ay u joogaan dabcan nebiye ma ah nebinimo gaari karaan laakin muhimaddii iyo mas-uuliyaddii diinta in la ilaaliyo ummaddana la gaadhsiiyo intaas ayagaa nebiga sal lay wasalam khaliif uga ah, mana ummadda iyagaa khaliif uga ah. intaasaa marka ku filan buu <clears throat> intaas ayaa ku filan kafaahumu waxaa ku filan sharafan sharaf waxaa ugu filan an asbaxuu inay ahaadeen khalafan kuwo uga dambeeya kuwa wakiilla uga ah ayb lisayidi اlxunafaa alxunafaa waa jamcu xaniif xaniifiya iyo xaniif waxaa la yidhahdaa waa yani toosnaanta asal waxay ka timid baa laleeyahay qallooca intuu ka yimaado toosnida in loo yimaado diinta khaldan in laga yimaado tasaxda loo yimaado laakiin adugu toosnaan iska dhe lisayidi alxunafaa fii diinihi diintiisa dhexdeeda inay khaliif uga noqdaan diinkii alqiyami ee toosnaa yuxyuuna sunnatahu min bacdihi falahum wlaa bihi min jamiici alkhalqi kullihim yuxyuuna way noolaynayaan sunnatahu sunnadiisay noolaynayaan min bacdihi gadaashiisa nebiga sunnadiisii iyo dariiqiisii bay noolaynayaan markuu dhintay kadib falahum iyaga ayaa awlaa habbooni badan bihi nebiga ku habbooni badan min jamiici alkhalqi makhluuqa dhammaantii xaggooday uga habooni badan yihiin kullihim dhammaantood haddii la yidhaahdo makhluuqa ama aadamaha ama haqalaynka yaa nebi maxamed ugu xiga sal alla aley wasalam oo ugu habboon waa kuwii nooleeyey sunnadiisa oo dariiqiisa nooleeyey oo u taagnaa oo ku dagaalamayey oo inay muxuu ahaaye bidaca iyo khuraafaadka iyo waxaan inay bakhtiyaan u diidanaa kuwaasaa ugu habboon wey macana dadka ayagaa nebiga ugu xiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ugu dhowey macnaa yuxyuuna way noolaynayaan sunnatahu nebiga sunnadiisii min bacdihi gadaashii bay noolaynayaan ayb noolaynta maxaa laga wadaa yacni haddii ay diintu ay uun kutubta ku taallo dhaqankana ka baxdo oo dadka noloshooda ay ka dhex baxdo bimacnaa ma noola markaa ya nolosha diintu wax weeyaan waa inay mujtamaca yani noloshiisa ay ku dhex jirto waay waa inay dhaqanka ku jirto waa in lagu dhaqmo soo ma saas daraaddeed baa yani axaadiis badanoo nebigu sal lay slam uu tilmaamay macnahay yani ay tilmaamaysaa wixii hadday butuululkutub un ku qorta kutubta isaga qorantahay laakiin aynan dadkii ku dhaqmaynin oo ayna qaadanaynn oo ku camalfalaynin markaasi wax weeyaan ma noola noloshu marka waxa weyaan waa in la muujiyo laga soo saaro dadkii ku dhaqmaan taasaa laga wadaa macnaha la faafiyo falahum ayagu falahum ayagu ayaa wlaa habooni badan bihi nabiga ku habooni badan min jamiici alkhalqi makhluuqa dhammaantii xaggooda iyagaa nabiga kaga habooni badan ugana dhow kullihim dhammaantood yarwuuna way warinayaan canhu nebiga xaggiisa axaadiid ashariicati shareecada axaadiisteedii bay ka warinayaan laa yu'nuuna ka gaabin maayaan xifdan xifdin laha iyada la xifdiyo bisadri laabta lagu xifdiyo walqalami iyo qalinkaba lagu xifdiyo nebiga axaadiistii ayay warinayaan oo ku saabsan shareecada shareecada marka haddan sida la leeyahay bimacnaa diintao dhan baa laga wadaa keliya ma aha wixii xalaal iyo xaaraan keliya lagama wado waxaa laga wadaa akhlaaqiyaadkii aadaabtii mucaamalaadkii axkaamtii kulli baa soo gelaysa ayib marka kama gaabinayaan juhdi iyo dadaal inay ku bixinayaan shareecada xifdinteeda laabtay ku xifdinayaan qalinna way ku xifdinayaan bimacnaa marna way xifdinayaan wayna qorayaan way macnaa sidaas weeyaan saasaana ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnada nebiga iyo shareecada iyo diinta ilaahay ku xifdiyey wayna qoreen oo qoraalladii waagaa qoreen bay ilaa hadda qorontahay tahay qur-aankii bay qoreen saxaabadu ridwanullahi caleyh qur-aanka waqhtigii waa qoraa sal alla aley wasalam oo aayad soo degtaba waa la qorayay laakiin meelo kale meelo kala duduwan buu ku qoraa marka abubakar baa isu ururiyey oo hal qoraal ku sameeyey laba jamac laba goor baa qur-aanka la jamciyey mar abubakar baa jamciyey jamcintiisuna waxay ahayd qur-aanko meel dhagax halka yaal mid baa ku qoraa xagga laf xagga taala mid baa ku qoraa eh, alwaax xagga mid baa ku qoraa wixiibuu marka abubakar isu keenay jamca lamaadna waxaa sameeyey cumaan radi allahu tacala canhu arda oo isagu wuxuu ahaa qur-aanka akhrintiisi baa waxoogaa khilaaf ka soo baxay markaasaa digniin u timid oo laleeyahay ummada daba qabo intaynu qur-aanka isku khilaafin markaasuu misxafkan la yidhahdo imaam ayuu ku jamciyey markaasaa qiraa'adii qur iyo akhrintiisii iyo qaabkiisii ilan wuxuu ku soo degay qur-aanku carabta yacni qabaa qolo walba waxbay ku kala duwaanas qolo walba marka lahjadooday ku akhrin jireen waxbay waxaabaa u dhexdhexeeyey luuqadahooda marka wixii buu isu soo uriyey ilan qur-aanku buu ku soo degay soo ma ah, luuqadda carbeed haddana luqatu quraish ayuu qur-aan kusoo degay oo nebi maxamed sal lay slm luqadiisiiya ayb marka way qoreen qur-aankii bay qoreen kadibna axaadiistii nebiga sal lay waslm baa la tadwiiniyoo la qoray axaadiista qaar waxaa la qoray nebigoo nool sal lay waslm laakiin ma ahayn tadwiin guud ma ahayn diiwaangelinta caamka axaadiistu waxay ahayd qarnigii koobaad aakhirkiis ayaa la sameeyey xilligii cumar bn cabdicasiis alkhaliifat arashid uu muslimiinta xilkooda hayay muslimiinta xilkooda uu hayay waxaana uu u diray alimaam maxamed ibn muslim azuhri ayaa uu diray u saaray axaadiista ururi ku yidhi wixii intaa ka dambeeyey waxaa bilowday in kutubta xadiisku soo baxaan siyaabo kala gedisan lagu tafanuno wahaakada marka way qoreen wayna xifdiyeen xataa intuusan tadwiinkaa guud dhicin xadiidku laabtoodu ku jiray dad xifdigooduna aad u aad uu sarreeyay ahaayeen saan meel kale kusoo tilmaanay ayb yarwuuna way warinayaan anhu nebiga xaggiisa axaadiid ashariicati bay ka warinayaan laa ya'luuna kama gaabinayaan xifdan xifdin lahaa ayb shareecada axaadiisteeda la xifdiyo bisadri laabta lagu xifdiyo waalqalam iyo qalinka lagu xifdiyo ayb yanfuuna waxay ka anfinayaan waxay u diidayaan canhaa axaadiista xaggeeda shareecada intixaala almubtiliin kuwa baatilka wata waxay ka diindhi sheegashadooda intaxala sheegaa la sheegashaal macnaa sheegashanoo intasabaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa shayga markaad ka diindhigato marka sheegashada kuwa baatilka xambaarsan ay ku abtirsanayaan diintay ka fogeynayaan wataxriifa algulaati kuwa xadgudbay leexinta ay diinta fahamkeedii leexiyeen ayadana way ka fogeynayaan wa ta'wiila alghawiy ya midka lumay tafsiirkiisa alla'iimi ee liita intaba way kala dagaalamayaan waa hadalkii ku yimid xadiidkii aynu soo marray soo garmaysaan ayib yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu ينفون عنه تحريف alhaaliin وانتحال المبطلين wa ta'wiil aljaahiliin marka intaas saddexdaa wey sida uu sheegaya ibnuqayim caleyh raxmatullah diinta sidoodaba aafadeedu waa saddexdaa qolo buu yidhi ah, wuxuu yidhi ibnuqayim iqaaat lahfaanka faahbara ana alhaaliina yuxarifuuna maa jaaa bihi ayib dadka haaliintee xadgudbay wixii nebiga ka yimid ama qur-aanka ku yimid way leexinayaan huluwigoodii bay u leexinayaan waalmubtiluuna yantaxiluuna bibaatilihim hayra maa kaana calayh baatilkoodii bay uga diindhiganayaanoo sidaasay iyaguna u marsanayaan waljaahiluuna yata'awaluuna calaa ghayri ta'wiilihi kuwa wax magaradka jaahiliintuna ayaguna tafsiirkiisii tafsiir aan ahayn bay u leexsanayaan ayb markaasu wuxuu wa fasaadu lislaam min haaulaai awaa'if aalaaa islaamka fasaadkiisuba saddexaasuu ka yimaadaa mid xuduudda tilmaamay tilaabay oo diintii u jiidahaya quluwigiisii iyo xagjirnimadiisii u jiidahaya iyo mid jaahil ah oo jahligiisii diinta fahmkeedii iyo tafsiirkeedii hadlaynaya iyo midka saddexaad oo ah mid baatil wata oo baatilkiisii doonaya inuu diinta yani marmariyo ama diinta uu yani waxwy ku marsado doonayo manaa saddexdaas ayaa diinta fasaadiye waay way ka anfinayaan way ka fogeynayaan way u diidayaan canha xaggeeda imtixaala almubtiliin kuwa baatilka wata waxay ka diindhiganayaan ama sheegashadooda wa taxriifa algulaati kuwa xadgudbay yani leexintooda ay macnaha leexinayaan wa ta'wiila alghawi midka lumay ee habaabay tafsiirkiisa alla'iimi ee liita intaaba way ka ilaalinayaan macnaha sidaasay diintu nagu soo gaadhay markay khawaarij soo baxday oo ay qur-aankii fahamkii saxaabada ee nebiga ay ka dhaxleen faham aan ahayn ay la yimaadeen oo ay quluwi intay sameeyeen huluwigoodii iyagu ay ay mareen ay qur-aankii iyo sunnadii daliil uga raadiyeen in ilxukmu ilaa lilah bay soo istaageen in ilxukmu ila lilaah bay waxay ku banaysteen dhiiggii saxaabada faham khaldan bay ka qaateen marka saxaabadu waa kuwii macnaha caddeeyey in ilxukmu ila lilah maxaa laga wadaa kelimatu xaqin uriida biha baail waa kii cali ku marka waxoodii meesha kase cali bin abi aalib waa kii u tegoo la niqaash oo aayaddaas iyo qaabkay u deliishadeen waa ka kala niqaash niqaashka adag qaar badan markaa ku qanceen kadalika markay shiicadu soo baxday yani waxa weye quluwigoodii iyo xadgudubkoodii iyoba iyaguna diintii u leexiyeen wakadalika firaqdii kale markay soo firqo kastoo soo baxda yani waxa waxay u taagnaayeen inay khuraafaadkeediiy waxeeda diinta ka ilaaliyaan say ku ilaaliyeenna waa inay caddeeyaan manaa ummadda u cadeeyaan kadibna ay bidacdaasi dhimato ama dadkeedu muxuu ahay ay ku ekaato laga badbaado macnaa ayb adow maqaalatahu nusxan liummatihi saanuu riwaayataha can kulli muttahami addow way guteen maqaalatahu odhaahdiisiibay guteen nebiga odhaahdiisiibay guteen nusxan naseexayn daraaddeed liummatihi ummaddiisa ay u naseexaynayaan saanuu way ilaaliyeen riwaayatahaa maqaalada nebiga riwaayadeediiyo warinteedii waxay ka ilaaliyeen can kulli muttahamin mid kastoo la tuhunsan yahay diintiisay ka ilaaliyeen ayb way gudbiyeen shareecadii oo saxaabadu nebigay ka qaateen waxay u gudbiyeen taabiciintii taabiciintuna taabiciintay u gudbiyeen a'imadii bay usoo gudbiyeen saasay usoo gudbiyeen oo laysu soo gaadhsiiyey waa la gutay ayadoo ummadda nebiga loo naseexaynayo sal ly slm maslaxadeeda iyo danteeda laga shaqaynayo maxaa yeelay addiinu nasiixa nasxu likulli muslim diinta in la gudbiyo dadka loo sheego waa waa nasiixa waa ummadda naseexadeeda waxay ka ilaaliyeen shareecada waxay ka ilaaliyeen iyo xadiista nabiga sal lla lay wasalam min kulli muttahamin warinta axaadiista waxay ka ilaaliyeen mid kastoo la tuhunsan yahay muttaham saas daraaddeed ayaa waxaa soo baxday in raggii xadiiska galay oo xadiiska nebiga wariyey in la kala saaro in la dabagalo kooda diintiisu liidato oo mutaham fi diinihi ah midka diintiisu fiicanta laakiin xifdigiisu liidato midka ismoodsiiska badan laakiin sidiisa kale iska fiican mid saalixo waxaa jira iska cibaado badan laakiin runtu iska qaata waxaan u jeedaa beentu ku dureerto beentu ku dureerto waa kay jireen yani muxadisiintu beentu waxay saalixiinta kaga badan tahay mamana arkin bay dhihi jire laakiin ruux lianna ruuxa saalixa waa iska niyad fiicanya kii u yimaadaba niyad sami ku qaabili been bay marka ku daldalayaan beentuu marka iska rumaysana ah, qaala rasuululahi sal alay waslam buu iska dhihi qaala rasuululahi iska hubin maayo marka wuu iska qaaday marka isaguna waxaa laga yaabaa sidii buu isaga sii warini qaala rasuululahi sal alay wasalam waryaa kuu sheegay ma yaqaan ah, marka qaar baa saa iska wixii bay marka dabagaleen wixiiba dabagaleen kala saareen nin kastoo xadiid wariyey yani dabaqadu dooni ha ahaado waa la dabagalay siiradiisii taariikhdiisii muxuu ahaan jiray noloshiisii yani eh, wuxuu wariyey wuxuu wariyeyba xataa inta la qaadaa waxaa la garab dhigay ragga kale waxay wariyeen markaasaa waxaa soo baxday wax badan inuu khaldan yahay somaali halkaasaa marka waxaa soo baxday waxyaala fara badan ooy isku dayeen in nebiga ku been abuurtaan ragga qaarkood in banaanka loo soo saaro waxyaalo fara badanoo xoog badna in banaanka loo soo saaro wixii sugnaa in gooni loo saaro wahaakada maxay ku timid cilmiga aljarx watacdiil taariikhda iyo siyarkoodii iyo cilmiga jarx watacdiilka la yidhahdo ee kala saaraya ragga lagu kala saarayo kutubta laga alif markii dambe kutub fara badan ayb marka waxaa timid man tuqbalu riwaayatuhu waman laa tuqbalu riwaayatuhu cidda riwaayadiisa wuxuu wariyay aan aqbalayno iyo cid aanan aqbalaynin waa la kala saaraya marka saas weyaan ayb halkaasaa marka waxaa ku timid aimadii salafka waxaa bilaabay taabiciintii baa bilaabay bal saxaabadaa bilaabay taxariga taxariga xadiidka nebiga in loo dadaalo ilan qur-aanka ilaahay baa isaga qur isaga lama faragelin karo waxba laguma dari karo laakiin axaadiistii bay isku dayan inay qasaan ayb marka waxaa bilaabatayba saxaabadii baa waxay bilaabeen taxari cidda xadiid warinaysa in aad looga taxadaro in laga dadaalo in laga fiirsado in la fiiriyo halkaasay ka bilaabato ilaa taabiciintii saasay eh. maxamed ibnu siriin waa kii lahaa ina hada alxadiida diinun fanduruu caman taahuduunahu aw caman ta'khuduuna diinakum yacni xadiiskani waa din diinta ciddaad ka qaadanaysaa iska fiiriya cabdullahi ibn mubaarak waa kii lahaa alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa ma shaa isnaadkan hebel baan ka wariyey hebel buu ka sii wariyey hebel buu ka sii wariyey nebigaan ka warinay saa silsiladaasi diintay ka mid haddii sanad la heli la waayi lahaana nin walba wuxuu doonuu iska dhihi lahaa yaa markuu yidhaahdo xadiiskaas baa rasuulku yidhi waxaa la leeyahay yaad ka maqashay hebel hebelkaas iyuu ka maqlay hebel hebelkaasina iyuu ka maqlay hebel waa inuu yidhaahdo rasuulkuu ka maqlay sal ly waslam saxaabi hebel nebi maxamed intii uu sheegay baa la dabageli marka faarax ibnu maxamed buu sheegay faarax ibnu adka xageebuu ku noolaa soomaaliya ku noolaa xageebu ku noolaa muqdishuu ku noolaa muxuu ahaan jiray yuu la saaxiibi jiray yuu cilmigu ka qaatay wakhtigeebuu noolaa somaali waa la dabageli la dayn maayo yuu saaxiibba la ahaa wuxuu gafay soo raadiya dhaqankiisii dadka ula dhaqmisa beenma lagu yaqaanay haddaa laga yaaba inuu xadiiska isagoo dadaali jiray inuu waxoogaa beenta dadka u yara sheegsheegi jiray waxba laga qaadan maayo maadaama uu dadka been u sheegi jiray xadiiska nebigana aamin lagamaha inuu been ku sheego saas daraaddeed wixiisa dhan waa la kansalaya somalit nin nin baa loo dabagelayaa marka sidaasaa waxaa ku badbaaday axaadiista nebiga sala allahu caleyh waali wasalam marka cilmiga noocaasa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku fadilay low ummadihii hore ay saasoo kale la siin lahaa diin sharaa'icdii ilaahay u soo dejiyey oo bedelantay ma bedelan waa ilaashami lahay laakiin ummaddan ilahay wuxuu siiyey culimmadeedii markiiba wuxuu ku baraarujiyey in cid kasta oo xadiid warinaysa inuu yeesho yah inuu yeesho yaani hoggaan ama uu yeesho raadraac raadraac haddii loo waayo xadiidkaasi laa asla lahu bay ku leeyihin marka ya xadiid sanadba aan lahayn meel loo raacana la waayay waxay ku leeyihiin laa asla lahu haddaad maqasho laa asla lahu bimacnaa sanad male waay raad male waa tuuri markaa haddii sanad loo helana sanadkiibaa marka la dabageli ayb waxaa dhici karta sanad ahaan xadiidka inuu u sugnaado haddana maca daalika matnigiisu munkar noqdo soo ah, sanad ahaan inuu yaro fiican yahay laakiin inuu noqdo ama munkar noqdo ama shaad noqdo marka matnigi baa la aaday wahaakadaa sidaasaa marka diintu saafi ku timid ay markaas taasuu ka wada macnaha addow way guteen maqaalatahu nebiga oo dhahdiisii nusxan naseexayn darteed liummati ummadiisa ay u naseexaynayaan saanuu way ilaaliyeen riwaayataha warinteeda can kulli muttahamin mid kasta oo la tuhunsan yahay bay ka ilaaliyeen mid kasta oo diin xun ayay ka ilaaliyeen ayb waxaa laga yaabaa diin ahaan inuu iska fiican yahay laakiin saan tilmaannayba khaladku uu ka galo ama tasaahulka fududaysiga ama xifdi xumada ama itqaankiisa liita wahaakadaa dhinacyahaas inuu ka soo galo xadiidkiisa loo daciifiya marka nin sheekhoo dhanoo waxaad arkaysaa laleeyahay yani eh, xadiiska laga qaadan maayo lam yakun min ahlihi ahlulxadiis ma ahayn ya rag waa abu xaniif oo soo imaam maaha imaam filfiqi soo maha imaam filfiqi waay muxadisiin fara badan waxay leeyihiin daciifun fi lxadiid Ah, waa ninkii dhunaahi saxiib madhabka ah leanna wax way bini aadamkana aad midba meel buu furaa mid fiqhigiiyo fahamkaa loo furaa midna xifdiga iyo ixtiyaadkaa loo furaa marka alimaam abu xaniifa kaana faqiihan waxaa la mida ah xamaad ibn abi sulaymaan ayaa la mid ahaa rag fuqahaa oo khatar ah rag asxaabu siyar oo cilmiga taariikhda khatar ku ah oo waxaa jooga markay rag waxaa jira quraa ah raggu qura'a waxaa jira qur-aanka raggii bisleeyey ah iyo qiraa'aadkiisa haddana maca dalika daciif fi lxadiid sababt maxay tahay laysa min ahlihi dadkiisii ma aha soo takhasus ma jiro takhasuskankiisii ma aha saas daraaddeed xadiisku wariye waa daciif saasaa la dhihi waka saanuu riwaayataha can kulli muttahamin saas way marka lam yulhihim qatu min maalin walaa khawalin wala ibtiyaacin walaa xarfin walaa nacami lam yulhihim ma mashquulinin qatu weligood min maalin xoola ma mashquulinin walaa khawalin khadam ah. ama alkhawal wax la siiyey wax ilaahay siiyey ma mashquulinin wala ibtiyaacin ganacsi walaa xarfin beerasho walaa nacmin yaa xoolo waa yani xoolihii noolaa waay intaa midina ma mashquulinin buu nimankaas markay hawshaa hayeen oo ay axaadiista xifdinayeen oo ay qorayeen oo ay ka ilaalinahayeen oo ay kala saarayeen shaqadaa markay hayeen dabcan hawshaa ay hayeen mayna ka mashquulinin xoolo kama mashquulinin xoola mayna ku mashquulin ayib waxyaabaha kale ilaahay siiyey adduunyada ana mayna mashquulinin ganacsina muuna mashquulinin beerasho iyo beerna mayna mashquulinin xoolo ay dhaqanayeen iyo hanti muxuu ahay noolna mayna mashquulinin waxaasoo dhan way ka mashquuleen maxay kaga mashquuleen muhimaddanay kaga mashquuleen qaar ka mida waxaa jira aabbihii xoolo badan ka dhaxlay oo xooluhu dhaxlay oo dhan ku baabi'iyey siduu wax ku baran lahaa marka waxyaalaha ay ku helanba waxay ka mid ah tafaruqaas inay u tafaruqaan yani muhimadan iyo mas-uuliyaddan inay u tafaruqaan saas way ma mashquulinin lam yulhiyulhihim macnaheedu ma aha hadduusan mashquulinin oo ay waxyaalaha kaga mashquuleen mas-uuliyaddani muhimaddani haddana inay baahdeen ma yani waxaan ka wadaa baahi way baahdeen laakiin baahidooda mid ay haddana bannaanka soo dhigeenoo ama madax ama dowlado ama muxuu ahay ay wejigooda ku dulleeyeen ma ah way bahnaayeen laakiin baahiday ku dulqaateen baahidaas ayay ku dulqaateen ilaahayna ku xifdiya tabaaraka wa tacaala midhaha iyo yani way wey hawshaa muhimkaana ummada ay uga soo saareen macnaha ayb way iska ilaalin jireen xataa dowladda iyo madaxda iyo inay galaan aad bay uga carari jireen bal ragga qaarkood waxaa looga dhigi jiray jarxi looga dhigi jiray ee dowladdu ka qayb galay lanna sida qaalibkaa ah, madaxdu ilaa bacd alkhulafaa marka laga yimaado wax yar mooye inta badan madaxda iyo siyaasiyiinta iyo dadka xilka hayaayey inta badani ee toosnaantii laga rabay ma lahayn masaalix badan way hayeen oo ummadda inay madax u ahaayeen oo hogaaminahayeen oo masaalixdeeda guudahayeen baaba muhima ah. laakiin cadaaladii iyo qistigii iyo wixii laga rabay in badanoo iyaga ka mida ma jirin dowladaha noocaasoo kale marka way ka carari jireen qadaagay ka carari jireen xilka garsoorka inay qabtaan waa ka carari jireen qaar waa lagu jarxin jiray ayb xataa hadday madaxdu u yeedho madaxdu haday u yeedho inay intay u yimaadaan oo guryahooda ugu yimaadaanoo ay isu duleeyaanoo u foorrsadaanoo si ay waxoogaa uga helaan maya ah. waa ka imaamulbukhaari caleyh raxmatullah markuu tegay bukhaara meeshuu asalahaan ka soo jeeday ninkii amiirka ka ah ayaa wuxuu ku yidhi bukhaari ha ii yimaado gurigayga ha yimaado wiiluu dhalay miyaa mise xarunteeda baro ah. bukhaari wuxuu ku yidhi ha yimaadeen majliska ummaddu wax ka baranayso aniga gurigiisa tegi maayo waa ninkii dhanaayi meesha ka talinahay annaga hadda janis bayba noo ahaan lahayd soo maaha maanta la yidhaahdo madaxweynaha gurigiisa kaale carruurta waxbar oo yaa heli karaba hadda soo marka way ka carari jireen marka rafaad iyo silic iyo dhibkooda iyagoo qaba bay haddana ku sabri jireen leanna waxaa xaqiiqo ah madaxda xun ninka culimada ah mar kasta uu ka agdhowaado kaadhkay ku marsiisanayaan sida hadda wadaadda badan haysata somaark kaadhkay ku marsanayaan inay wax kaa aqbalaanoo wax kaa yeelaan oo naseexo kaa yeelaanna uma badna waa loo naseexaynoo la faaruqi maayo wax waa loo sheegi laakiin adigoo ka madax bannaan haddii ay noqoto inay gacanta kugu hayaan oo mushaharka ku siiyaan oo gurigaaga ayagu ku hayaan oo ilmaha kuu biilaan oo yaa weylak yaa weylaka way ku dhammaatay markaas ah, marka saasay ahaan jireen selafka sida badan ayb lam yulhihim ma mashquulin qatu weligood min maalin xoolo walaa khawalin iyo waxyaabo kaloo la siiyey addoommo ha ahaado waxyaalaha kale khawalka minta yani nusuusta xadiisku wuxuu u isticmaalay alkhawal khadamka adeegayaal ama addoommadooda macnaha ikhwaanukum khawalukum wa khawalakum waa kii nabig slam ikhwaanukum wala btiyaacin ma mashquulinin ganacsi ma mashquulinin walaa xarin iyo beer iyo beerasho walaa nacamin iyo xoolo nool oo la tabco midna ma mashquulinin hada huwa almajdu laa mulku walaa nasabun kalaa wala ljamcu lilamwaali wاlkhadami hada kaasi huwa isaga ayaa almajdu sharafkii ah sharaf wakaa laa mulkun ma aha boqortooye ma ah mulki yani sharafku boqortooye ma ah walaa kalaa arrinku saa maehe kalaa ka joogi walaljamcu ma ah uruurin iyo kulmin lil lilamwaali xoolaha la kulmiyaaye sharaf ma ah waalkhadami iyo adeegayaal iyo addoommo badan inaad yeelatahay sharaf maaha sharafku ma aha wuxuu yidhi boqortooyo inaad kursiyo jaga ku madaxweyne noqoto somad ama boqor noqoto milki ma ah xaqiiqi ah nasab inaad yeelato oo reer wanaagsan ka soo jeedana sharaf ma ah ayib xoolo badan inaad leedaho taajir tahayna sharaf maaha in aad adeegayaal iyo khadam iyo addoommo badan leedahayna sharaf maaha sharaf wuxuu yidhi waa cilmiga sharaf waa cilmi buu leeyahy macanaa hada huwa almajdu ayib haadaa kaasi huwa almajdu wayo sharafku waa kaa laa mulkun ma aha walaa nasabu nasab ma aha kallaa maye eh. walaaljamcuna ma ahaanin lil amwaali xoolaha la uruuriyo waalkhadami iyo addoommada ayb fa kullu majdin sharaf kasta wadiicun waa mid liita cinda majdihimu sharafkooda agtiisa sharaf kasta oo kale waa mid hooseeyo oo liita wa kullu mulkin boqortooyo kasta fa khudaamun waa adeegayaal limulkihim boqortooyadooday adeegayaal u yihiin wuxuu yidhi sharafka kale sharafka ama nasab ku yimaada ama jaah ku yimaada ama kursi ku yimaada ama xoolo ku yimaada wixii sharaf kale jiroo dhankooda marka la garab dhigo waa wax liita wuu hooseeya boqortooyo iyo kursina kooda marka la fiiriyo ya kooduu adeego u yahay kooda ayuu adeego u yahay goormuu adeego u yahay markay ilaaliyaan markay ilaaliyaan oo cilmiga ay xambaarsan yihiin ay ka ilaaliyaan inay dulleeyaan hadday madaxda iyo dadka magaca le iyo dadka xoolaha leh cilmigooda u dulleeyaan waa dulloobayaan laakiin markay ka ilaaliyaan iyagaa loo baahanaya markaa ya ummaddii baa u baahanaysa ninkii madaxda muslimkaabaa u baahanaya kii taajirkaabaa u baahanaya kii magaca lahaabaa u baahanaya ilan dadki waa dad muslima soo maa diintoodii aakharadoodii bay ugu baahan ayagii baa loo baahanya marka iyagaa madaxa soo ma la madaxa markaasi oo milkigood u adeegaya waa eh, muxuu ahaa shucba shucba bn xajaaj amiir mxuu aha muminiin fi lxadiid waa kii lahaa ina sufyaana athawriya saada annaasa bilwaraci waalcilmi guud sufyaan thawri imaamkii muxadidka ahaa ee haddana faqiiha ahaa saaxibulmadhabka ahaa wuxuu yidhi dadka wuxuu sayid ugu noqday buu idhi xalaal miirasho iyo cilmi buu ya cilmi iyo iyo xalaal miirasho waxyaalaha inuu isaga fogaado diintiisa waxyeelaya ayib alimaam ibnu cabdilbar jaamicu bayaani lcilmiga wuxuu ku keenay xajaaj nin la yidhaahda ayaa khaalid bnu safaan wuxuu ku yidhi man sayidu ahli lbasra basra ninka sayidku waa kee waay markaasaa wuxuu yidhi xasan waay alxasan ibnu abilxasan albasri markaasaa wuxuu ihi wakeyfa dalika wahuwa mawla seebuu sayid ugu noqday reer basra carabtii asalka ahayd baa joogta asaguna mowlo waaye mawaalidii buu ka mid yahay seebuu ugu noqday sayid wuxuu yidhi ixtaaja annaasu ilayhi fii diinihim wastaqnaa canhum fii dunyaahum ah. nin caalima soo ma ahaynoo diin diinta yaqaana diintiisiibay dadkii u baahdeen isaguna adduunyadoodiibuu ka kaaftoomay nin aad u baahan tahay isaguna waxba aan kaaga baahnayn soo madax kuumaa saas waay marka asagii waxba ugama baahnaa adduunyaday haystaan isaga cilmigiisiina u baahan yihiin ayb wamaa ra'aytu axadan buui min ashraafi albasra ila wahum yaruumuuna alwusuula fii xalqatihi ilayhi liyastamica qowlahu wayaktuba cilmahu raggii sharafta lahaa ee basro ku noolaa magaca lahaa nin walba oo ka wuxuu wuxuu doonayaa inuu gaadho xalqada uu xasanulbasri darsiga ku ahrinayo xageed ka gaadhaabuu nin walba leeyahaybuu si uu hadalkiisa u dhagaysto cilmigiisana u qoro markaasaa wuxuu yidhi xajaaj markuu saa ugu sheegay haada wallaahi sudad buu yidhi walle sayidnimo wa taasuu yidhi sayidnimo taa weya dhabtaa taa iyadaa w ayb fa kullu majdin walow saanuu lcilma lasaanahum waay cilmiga marka la ilaaliyo sharafkiisa ayuu dadka ilaaliyaa oo ruuxa xambaarsan uu sharaf iyo qiimo u yeelaaman fa kullu majdin sharaf kasta wadiicun mid hooseeyo liita wey cinda majdihimu iyaga sharafkooda agtiisa marka la garab dhigo wa kullu mulkin boqor kasta ama boqortooyo kastana fa khudaamun adeegayaal waay kullu mulkin yani waxaa laga wadaa madax oo dhan mulkiga bimacna hadda wuxuu ka wadaa eh, madaxdii fa khudaamun adeegayaal waay limulkihim culimada mulkigooda iyo sayidnimadooda ayay adeegayaal u yihiin ayb waagii ayay muxuu ahay madaxdu ay yaro roonaydna oo way isdhaandhaanteen ee muxuu ahay madaxdii maalan reer bani umaye u badnaadeen reer bani cabaas kuwii horoo kale iyo culimada agtooda karaamo weyn bay ku lahayeen karaamo aada u weyn way karaamayn jireen wayna sharfi jireen wاlأmnu wاlnuuru wاlfawز اlcadiimu lahum ywma اlqiyaamati wاlbushra lxisbihimi wاlأmnu amaan wاlnuuru iyo iftiin wاlfawز اlcadiimu iyo liibaan weyn lahum iyaguu u sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wاlbushraa bishaarana lixisbihim xisbigoodu u sugnaaday ayb ammaan bay leeyihin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun muminiintao dhan baa ammaan leh tawxiidka ku dhimanayso shirki aan gelin oon shirki ku qasin laakiin ayagaa hormuudka ah soo ma sifo kastoy muminiintu leeyihiin culimmadaa hormuudka ah saasuu macnaha ka dhigaya ayb nuur bay leeyihiin ayb wajacalnaa yamshi bihi fi nnaas ayb sidoo kaleete waxay leeyihiin alfawz alcadiim maxaa yeelay fawzka qur sheegay ee muminiinta loo sheegay iyadana hormuud ka yihi lahum اlbushraa fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira yani adduuniya aakhiraba bishaaray leeyihin waa loo bishaaraynaya macnaha sidaas macnaha ayb wاlmnu ammaan iyo wاlnuuru iftiin iyo wاlfawzu اlcadiimu iyo liibaan wey liibaantii weynayd baa lahum iyaga u sugnaaday wاlmnu ammaankii wاlnuuru iftiinkii wاlfawzu اlcadiimu iyo liibaantii weynayd ayaa lahum iyaga u sugnaatay yowma alqiyaamati wاlbushraa bishaaradiina lixisbihim xismigoodu u sugnaaday fain aradta haddaad doonto marka ruqiyan koritaan naxwa rutbatihim darajadooda xaggeeda inaad u korto ood u fuusho haddaad doonto oo warumta aad dalbayso majdan sharaf rafiican oo sarreeya mila majdihim ayb oo mila majdihim sharafkoodii oo kale ah facmid marka u qasad ilaa sullami taqwa alla ka cabsiga jaranjaradiisa alladii sullamkaasoo nasabuu ay iyagu istaajiyeen wascad markaa fuul bicasmin go-aan adag ku fuul wa jiddin iyo dadaal midla jiddihim dadaalkoodii oo kale ah markuu soo ammaanay oo ku jeclaysiiyey oo aad garowday oo aada isleedahay leedahay seen ku gaadhaa ayuu hadda markan naseexada ku siinaya wuu ku bisleeyey markii hore waa ku karkariyey waa ku bisleeyey diyaar baan ahay markaa tirina gacanta iqab xaggeen baraa hoo waayo marka sidaas macana wuxuu ku yidhi marka fa in aradta haddaad doonto ruqiyan koritaan rutbada ay gaadheen xaggeeda inaad u kortood fuusho haddaad doonayso majdigoodii sarreeye oo kalena aad rabto koodii oo kale haddaad doonayso jaranjarradii alla ka cabsiye iyagu istaajiyeen dhiseen middaa fuul buu ku yidhi u qasad ayib markaad jaranjaradaa fuulaysana yaa ku fuul go-aan adag yaa labaclabac iyo jilicsanaan iyo dhexdaad ka soo noqoni yaa jilicsanaan iyo go-aan jilicsan haddaad ku fuusho ma dhammaystiri kartid dhexdaad ka soo noqon marka markaad fuulayso casiimo la imow waxaa kalood la timaadaa dadaalla ku dar soo maa haddaad go-aan adagoo qalbiga ah iyo dadaal xubnaha ah haddaad isku darto markaasaad sharafkoodii iyo meeshii aad gaari kartaa wey himma caaliya iyo jiddi ijtihaad intaa isku dar uu kule macnaha wuxuu ku yidhi fain aradta haddaad doonto ruqiyan fuulitaan naxwa rutbatihim rutbadooda xaggeedii oo kale inaad u fuusho ood gaadho oo warumta aad dalbayso doonayso majdan sharaf rafiican oo sarreeya midla majdihim sharafkoodii oo kale ah, facmid u qasad facmid u qasad ilaa sullami taqwa alla ka cabsiga jaranjaradiis alladii sullamkaasoo nasabuu ayagu istaajiyeen tayib bimacnaa wax weeyaan yani dariiqii ay mareen iyo kii ay jeexeen iyo jaranjaradii iyagu ay istaajiyeen taasoo alla ka cabsi ku tilmaaman taamar waa yani cilmigu waa alla ka cabsi inama lcilmu khashya soo maa inama yaksha allah min cibaadi lculamaa wascad fuul jaranjarada markaad rabto inaad fuushana fuul bicamin go-aan adag ku fuul wa jiddin iyo dadaal oo mila jiddihim dadaalkoodii oo kale ah say u rafaadeen say u dadaaleen say adduunyada uga tageen say u dhibaatoodeen say u sabreen kii oo kale la imow inta haddaad la timaado ilaahayna aad kaashato in sha allahu tacaala waad gaari wey macnaha واعكف cala sunati اlmula kamaa cakafuu xifda maca alkashfi can tafsiiriha wadumi wuxuu sii ودا دردارمدي marka uu ku dardaaramay buu halkaa kasii wadaa hada bilahi towfiiq wsali اllahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm